بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa boga boqol iyo lix iyo siddeetan ayaynu ka bilaabaynaa boqol iyo lix iyo siddeetan bogga ah ayaynu ka bilaabi doonnaa in sha allahu tacaala iyo halka ay ku qoran tahay kain almaksuurati mukhafafatan ka in almaksuurati mukhafafatan markaynu nidhaa wuxuu sheekhu inoo inala halkan uu doonayaa inuu kaga hadlo inta mukhafafadi ihi ee ee ti labadii nuunood mid ahaan la xadfay waxay la mid tahay innada markii maada lagu dari jiray ee inamaa la odhan jiray oo kale haddii inamaa la yidhaa muhmalo ayay noqon jirtay halkanna sheekhu wuxuu inagu baraarujiyey inta mukhafafadiihi inay muhmalo tahay inna ayaa nuunka fadxisan la xadfayaa nuunka reeban baa soo hadhaya in baa loogu dhawaaqayaa laba qowl iyo laba madhab ayaa xagga luqada ku sugnaan doona qolo icmaal qaadata oo camal siisa iyo qolo ihmaal qaadata oo muhmalo ka dhigta labadaa qowl ayaa ku jiraya ka in oo kale weeye ama ka in ayaa lamida intii almaksuurati la kasriyey waa hamsuhu markuu kasrisan yahay mukhafafatan iyadoo la fudaydiyey caamilona way noqon muhmelona way noqon kolka haddaba intaa wuxuu ku tashbiihinayaa waa leyta leyte ayaa laba weji lahayd leytadii labada weji lahayd in oo kale weeyaan buu doonayaa inuu ina yidhaha in oo kale weeyaan haddaba ereyga in ah laba weji baa ku bannaan markay mukhafafo tahay sidii leytaba ay laba weji ugu bana ugu bannaanaayeen leytadu ka in oo kale weeye intii almaksuurati la kasriyey hamsaheega mukhafafatan tii oo la fudaydinayo bal sharaxa hadda aynu eegno macnaa haadaa kan macnihiisu waxa weeye annahu sha'nigu waxa weeye kamaa yajuusu si u bannaan yahay alicmaalu icmaalka iyo walihmaalu ihmaalku fii laytamaa laytamaa siday ugu bannaan yihiin kadaalika sidaasoo kale ayuu yajuusu ugu bannaan yahay fii inta almaksuurati la kasrinayo idaa khufifat marka la takfiifiyo inta maksuurada ah haddii la takfiifiyo laba weji ayaa ku bannaan sidaa ayuu ina yidhi ka qowlika oo kaleba weeyi in zaydun la mundaliqun hadda waa muhmalo laamkaasaana calaamadu a ah marka muhmalada laga dhigayo in zaydun la zayd wuu tegayaa weeyi waxaa kaloo bannaan in zaydan muntaliqun zayd wuu tegayaa waa caamila hadda in zaydan oo weynaga zaydka kor dhignay laamkii waa laga tegey markay caamilada tahay laamka waxaa la raaciyaa in zaydun la munطaliqun markay muhmalada tahay walarjaxu waxa xoog badan alihmaalu in la ihmaaliyo oon camalba la siinin cagsu leyte leyte cagsigeed leytana icmaalka ayaa xoog badnaa qaala tacaalaa alle ayaa yidhi in kullu nafsin lamaa calayhaa xaafidun in kullu nafsin naf kaste lamaa calayhaa waxaa dusheeda ah xaafidun ilaaliye ayaa dusheeda ah hadda waa muhmalo oo kullidii waa la goday maadiina laamkaasaa lagu daray faariqada ahaan jiray wa in kullun lamaa jamiicu ladaynaa muxdaruun wa in kullun wax kaste lamaa jamiicun ladayna lamaa jamiic waa la soo xaadirin ama waa la soo ururin ladaynaa annaga agtayada muxdaruun iyagoo la xaadirinayo intaasi hadda waa muhmalo waxaynu arkaynaana kullun baa layska goday lamaana waxaan filayaa qiradaa inaan maada la shadi jirin haddii lamaa maada aan shadno iyadoo wejiyo kale ayaa ka soo bixi karo bimacnaa ilaa oo kaley noqon sida aayadda soo socotaba oo ilaayoo kalena waa la arkay iyadoo ku imanaysa ama lagu macnaynayo haddaba lamaa markaan idhaa wey in kullun lama markaan idhaa lama maamka miimka shadi maayo maad waa iska zaa'ido uun maadu zaa'ido uun bay noqonaysaa ama silotii la odhan jiray lana shadi maayo oo ma shadna wa in kullun wax kastaa lamaa jamiicun waa la ururin ladaynaa agtayada ayaa lagu ururin muxdaruun iyagoo lasoo xaadirinayo hadda waa muhmalo wa qaala tacaalaa alle waxaa kaluu yidhi wa inna kullan halkaa wa inna kullanta in in loo akhriyo ayaa jirta qiro in u akhriyaysa wa in kullan wax kaste lamaa yuwafiyannahum rabbuka rabbigaabaa u oofin doona acmaalahum camalkoogii haddaba lamaadan dambana maadan la shadi maayo qiradan inta takhfiifinaysa wa in kullan lamaabaad odhan in kullan markaynu nidhaa kullan waa ismu inna oo mansuub ah lamaa laamkaasi waa laamkii muhmalada gelayey maaduna waxa weeyaan silo iyo zaa'ido waxa maada loo keenay laamkaa layuwafiyanahum ku jira iyo laamkan kale ayaa lagu kala saaray oo laamka dambe ayay culimmada qaarkood qabaan laamulqasam inuu yahay qara'a waxay akhriyeen alxaramiyaani labada sheekh ee xaramiyaanka la yidhaah waa xaramulmadiina iyo xaramu maka ayaa loo kala nisbeeyey waa sheekha naafic la yidhaah iyo ibnu kahiir naafic waa xaramka madiine ayuu deganaan jiray oo shaatibigu markuu ka hadlayo quraada toddobada ah xaramka madiine ka degan buu u soo horraysiiyey markuu lahaa fa ama alkariimu siri fi tiibi naaficun fadaaka aladii ikhtaara almadiinata manzilan kolkuu shaar tilmaamayo wax naafic oo ree madiine ah ibnu kasiir laftiisuna wa makatu cabdullaahi fiihaa muqaamuhu huwa bnu kaiirin kaairu lqowmi muctalan buu odhanayaa markuu ibnu kaiir laftiisa soo qaadanayo oo maka ayuu deganaa ibnu kaiir meki buu ahaa naaficna madani buu ahaa oo madiine ayuu deganaan jiray xaramiyaan baa laysku yidhaahdaa labadaa sheekh oo quraada ka tirsan baa xaramiyaan laysku odhanayaa abuubakar baa jire waa ibnu cayaash oo abuubakar kan sheekhu uu tilmaamayaa waa raawi wuxuuna raawi u yahay waa shucbe oo caasim buu wax ka wariyaa caasim ayuu wax ka wariyaa waxaynu arki doonaa labadaa qaari ee xaramiyaanka iyo abubakar oo caasim raawigiisiia caasim iyo xabse ayaa ka wariya caasim raawigiisiiya labadaa qaari iyo raawiga ayaa akhriyaya in inta la fudaydiyo wa in kullan mid kaste lamaa la yuwafiyanahum wuu u oofin doonaa rabbuka rabbigaa acmaalahum camalkooga ayuu u oofin doonaa qara'a alxaramiyaani labada sheekh ee xaramiyaankii waxay akhriyeen iyo wa abubakrin abuubakrin abuubakarba bitakfiifi in la fudaydiyo innada walicmaali lana camal siiyo walicmaali lana camal siiyo taa ayay akhriyeen fa amaa laakiin hadda halkaa culima waxaan kaga soo baxnay inna haddii la takfiifiyo oo in loogu dhawaaqo carabta laba madhab baa ugu jira in caamilo laga dhigo iyo in muhmelo laga dhigo waxaana xoog badan baynu nidhi muhmelo in laga dhigo haddii muhmelo laga dhigo laam yaroo faariqo la yidhaahdo ayaa meesha imanaysa oo laasimta inno oo la takfiifiye baynu halkaa kaga baxnay laakiin haddii la takfiifiyo laakinadii oo laakin la yidhaah ama xarfulcadaf bay noqon haddii wow uu ka horreeyana xarfulistidraaq qura un bay noqoni laakin oo laakinta xarfulcadafka ahi waa marka la takfiifiyo haddii laakinna ay tahay oo ay shadan tahay xuruufulcadafka kuma jirto fa amaa laakin kelmadda laakin ah mukhafafatan marka la fudaydiyo mukhafafa waa ismi mafcuul oo ka yimid fatuhmalu waa la ihmaalin oo iyadu caamilo noqon mayso laakiin ba haddii la yidhaah marnaba camal samayn mayso wadaalika kaasina waa lizawaali ikhtisaasihaa khaas noqoshadii ayaa zuushay biljumlati اlismiya jumlo ismiyaa ay ku khaas tahay qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi wamaa dalamnaahu maanaan dulmin walaakin kaanuu waxay ahaadeen hum iyagu adaalimiin kuwa daalimiin ah walaakin taasaan doonaynaa hadda caamilo ma aha waana la takfiifiyey waa mujarad اlistidraag bay hadda meesha ugu jirtaa wa qaala tacaalaa alle wuxuu yidhi laakin الraasikuuna kuwa raasikiinta ee sugnaaday fi lcilmi cilmiga dhexdiisa ku sugnaaday oo minhum iyaga ka tirsan iyo wlmu'minuuna mu'miniintuba laakin الraasikhuun kelmaddaa laakin ah waa laakino oo la takfiifiyey caamilona ma aha fadakhalad waxay gashay cala aljumlatayni labadii jumlo marka hore ee walaakin kaanuu aynu lahayn jumla ficliya bay gashay malkaan laakin iraasikhuuna aan leenahayna jumla ismiya bay gashay laakiinta ikhtisaaskiibaa baaba'ay kol hadduu ikhtisaaskuba baaba'o caamilo noqon maysa markaa wa amaa an kelmadda ana ah, an haddii la takfiifiyo oo anna weeyaan anna haddii la takfiifiyo oo an loogu dhawaaqo iyadu caamilo ayay noqotaa ismigeegana damiiru shani baa laga dhigaa iyada khabarkeegana jumla laga dhigaa jumladaa iyo antana waxaa lagu kala fasliyaa afar arrimood mid ahaan xarfu tanfiisiina waa lagu kala fasliyaa lowna waa lagu kala fasliyaa xarfu nafyina waa lagu kala fasliyaa kadna waa lagu kala fasliyaa afartaa mid ahaan baa lagu kala faslin waana caamilo antu waa kii waa kii saddexaad anna wuu soo sheegay inna wuu soo sheegay marka la fudaydiyo laba weji baa ku bannaanaaday laakiin wuu soo sheegay mar laakiinna marka la fudaydiyo imaal baa u waajibay anna ayuu hadda inoo sheegayaa icmaal baa u waajibaya annada markaa anna haddii la fudaydiyo icmaal baa u waajibayoo ismiya khabar bay qaadan oo an loogu dhawaaqo wa amaa an waa xabaddii saddexaad lixdii xaraf buu mid mid u soo qaadanaya wa amaa an kelmadda an ah waa anna oo la fudaydiyey fatacmalu way camal fali wayejibu waxaa waajibaya fii gayri daruura daruurada kayrkeed xadfu smihaa ismigeega in la xadfo damiiri sha'ni damiiru sha'niga ah wa kownu khabarihaa khabarkeeguna inuu noqdo jumlatan jumlo inuu noqdo jumlada oo mafsuulatan laga fasliyey afar baa mid ahaan lagu faslinayaa waa in budi'ad fasliga waxaa la ogol yahay in budi'ad haddii lagu bilowdo بفعل mutasarifin hayri ducaain saddex shardi shay laga helay horta ko waa in ficil lagu bilaabo haddaba haddii ficil aan lagu bilaabin oo ismi lagu bilaabo lama kala fasliyo laba ficilku waa inuu mutasarif yahay hadduu ficilku jaamid yahay lama kala fasliyo sida wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa oo kale an iyo laysa lama kala faslinayo saddex ficilku waa hayri ducaa ducaa'iyo yuuna noqonin hadduu ficilku duco noqdo lama kala fasliyo sida wاlkhaamisata an gadib allaahu oo kale an gadib allaahu anna gadabalaahidii ayay quraada qaarkood akhrin doonaan an gadib allaahu adibo oo ficil laga dhigo iyo annadii oo la takfiifiyo biqad baa lagu kala faslin qad wanaclamu an qad sadaqtanaa buu ilahay yidhi an qad sadaqtanaa an iyo sadaqta qad baa lagu kala fasliyey ow tanfiisin baa lagu kala faslin calima an sayakuunu an iyo yakuunuda siinka sadaa ayaa lagu kala fasliyey ow nafyin baa lagu kala faslin afalaa yarowna anlaa yarjicu ilayhim qowlan aayaddaa qur'aanka ah an iyo yarjicu laa baa lagu kala fasliyey ow low baa lagu kala faslin low wa an low istaqaamuu calaa dariiqa an iyo istaqaamuu low baa lagu kala fasliyey afartaa ayaa mid ahaan lagu kala fasliyaa wa amaa an an fatacmalu way camal fali wa yejibu waxaana waajibaya fii gayri daruura daruurada gayrkeed waxaa waajibaya xadfu smihaa ismigeega xadafkiisa damiiru shani ee damiiru shaniga ah wa kownu khabarihaa khabarkeega ahaantiisa jumlatan jumlo uu noqdo jumlada oo mafsuulatan la fasliyey in budi'ad haddii lagu bilowdo bificlin lagu bilowdo ficilka oo mutasarifin mutasarifa oo gayri ducaa'in duca gayrkeeda biqad baa lagu faslin ow tanfiisin tanfiis oo siin iyo sawfaa lagu faslin ow nafyin baa lagu faslin ow low baa lagu faslin fasalkani ma waajibba mise waa wanaag waa mas'ale khilaafiya wa amaa anna kelmadda annaa annada almaftuuxatu la fadxiyo fa innahaa iyada idaa khufifad marka la takfiifiyo baqiyad waxay ku soo hadhiyay baaqi ku ahaan calaa maa kii kaanad ay ahayd calayhi dushiisa oo min wujuubilicmaal camal siinta waajibinteeda ah laakiin yejibu waxaa waajibaya fi smihaa ismigeega alaaatu umuurin saddex arrimood an yakuuna damiiran ko waa inuu damiir yahay laa daahiran ismi daahirase lama ogola wa an yakuuna bimacna shani shani macnihii waa inuu sito wa an yakuuna maxduufan mid la xadfayna waa inuu yahay waa saddexdaa qodob saddexdaa qodob ayaynu u baahannahay wa yejibu waxaa waajibaya fii khabarihaa khabarkeega an yakuuna inuu yahay jumlatan jumlo laa mufradan mufradse maya fain kaanad hadday tahay aljumlatu jumladu ismiya hadday tahay ow amase ficliyatan hadday tahay ficliyada oo ficluhaa ficilkeegu jaamidun uu yahay ow amase ficliyatan ay tahay ficliyada oo ficluhaa ficilkeegu mutasarifun ficluhaa bay halkaasi ahayd facaluhaa baa qoran ficluhaa mutasarifun uu yahay oo wahuwa ducaaun ah lam taxtaj uma baahna ilaa faasilin faasil yafsiluhaa ka fasliya min an an in laga fasliyo looma baahna mihaalu ismiya ismiyada waxaa tusaale u ah anta iyo jumlada ismiyada in la kala faslinayn qowluhu tacaala alle qowlkii an ilxamdu mahadi lilaahi bay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiin an iyo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin lama kala faslin ilan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin jumlada ismiyadiihi waa fii maxali rafcin khabaru an anta ismigeegiina waa la xadfay waa damiiru shani waa anahu bay ahayd taqdiiruhu anahu alxamdu lilaah weeyi ay almru washanu arrinku waxa weeyi alxamdu fakhufifad waxaa la fudaydiyey anna wa xudifa waa la xadfay ismuhaa ismigeegii wa weliyataa waxaa ku xigsatay aljumlatu lismiya jumlo ismiye ah oo bilaa faasilin faasil la'aantii ah wa mihaalu lficliyati ficliyada waxaa tusaale u ah allatii ficliyada ficluhaa ficilkeegu jaamidun uu yahay wa an casaa an yakuuna qad iqtaraba ajaluhum an iyo yakuuna waxal an iyo iyo casaada lama kala faslinin sababtuna waxa weeyi casadu ficil jaamiday noqotay wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa an iyo layse lama kala faslinin sababtuna layse ayaa ficil jaamida ah wa taqdiiru waxaa weeye waanahu casa iyo waanahu laysa wa misaalu latii tii tusaalaheega ficluhaa ficilkeegu mutasarifun mutasarif uu ahaa wa huwa ducaaun isagoo ducaah waa walkhaamisata marka shanaad an qadiba allaahu allah ha u cadhoodo calayhaa iyada dusheeda wa fii qiraa'ati man khafafa cidda fudaydisay qiradeeda anna cidda fudaydisay wa kasara daada daadkana ee kasrisay welibana anna cidda fudaydinaysa kaaska daadkana kasrisay ee hadibo odhanaysa marka la akriyayo wاlkhaamisata an gadba allaahu calayha waxaan akrin jirnay anna gadba allaahi baan akhriyeynay labaduba waa qirooyin sax a ah weeyaan oo wax khaladii una ku jirin fain kaana yahay mutasarifan mid mutasarifoo maadi iyo mudaaric leh hadduu yahay wa kaana uu noqdo hayra ducaa'in duca hayrkeed wajaba waxa waajibaya an yufsala in laga fasliyo wajaba waxa waajibaya an yufsala in laga fasliyo min an ayaa laga faslin biwaaxidin mid baa lagaga faslin oo min arbacatin afar ka ahaaday wahiya taasina qad weeyaan wa naclamu waxaanu ognahay an qad sadaqtanaa inaad run noo sheegtay an iyo sadaqa kood baa lagu kala fasliyey liyaclama si uu ogaado an qad ablaquu inay gaadhsiiyeen an iyo ablaqa qad baa lagu kala fasliyey afalaa y wa xarfu tanfiisi xarfu tanfiis weeye sida calima wuxuu rabbi ogaaday an sa yakuunu inuu ahaan doono minkum xaggiinna mardaa kuwa buka an iyo yakuunuda xarfu tanfiis siina baa lagu kala fasliyey wa xarfu nafyi baa lagu kala faslin afalaa yarowna miyayna ogeyn anlaa yarjicu ilayhim inuuna u soo celinaynin qowlan wax hadala inuuna u soo celinaynin anlaa yarjicu ilayhim qowlan haddaba antaa iyo yarownadana waxaa lagu kala fasliyey kelmadda laa'ah afalaa yarowna anlaa yarjicu an iyo yarjicu laa baynu ku kala faslinay walow baa lagu kala faslin naxw waan low istaqaamuu hadday toosnaan lahaayeen anta iyo istaqaamuuda low baa lagu kala fasliyey halkaana afartiiba waynu haynaa wa rubbamaa jaa'a inuu yimaad baa la arkaa fi shicri gabayga dhexdiisa inuu yimaad bigayri faslin fasal la'aantii kii oon la kala saarin ka qowlihii gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeyi nin gabayaa'aa gabay tiriyo wuxuu yidhi calimuu an yu'ammaluuna fajaaduu qabla an yus'aluu biacdami su'liin calimuu waxay ogaadeen an yu'ammaluuna in la idi diilanayo oo fajaaduu waxay ku deeqeen qabla an yus'aluu intaan la su'aalan biacdami su'lin su'aasha tii ugu weynayd bay ku deeqeen biacdami su'lin su'aasha tii ugu weynayd ayay ku deeqeen haddaba calimuu an yu'ammaluuna fajaaduu qabla an yus'aluu biacdami su'lin maxalu shaahiidka halkaa inoogu jiraa waxa weeye ereyga an a ee calimo daba dhacay waa mukhafafa min ahaqiila yu'ammaluuna waa khabarkeegii oo jumla ficliya ah antaa iyo yu'ammaluuna faasil ma jiro oo afartii faasil ee qad iyo low iyo xarfu tanfiis iyo xarfu nafyiga ahaa midna meesha ma yaaliin calimuu waxay ogaadeen an yu'ammaluuna in la idi diilanayo o la rajaynayo fajaaduu markaasay dadkii ugu deeqeen qabla an yus'aluu intaan la su'aalan biacdami su'li su ugu weynayd ninka aad wax weydii isleedahay hadduu adiga wax ku weydiiyo maxaad odhan aynu kala joogna soo odhan maysid waxa weeye markii ay ogaadeen in iyaga wax la weydiinayo ayay iyagu dadkii wax weydiiyeen idhaheen waxaa noogu deeqa ile way arkaan in iyaga lagu soo socdee si looga joogo sado weeyaan markaa wa rubamaa jaaa inuu yimaad ayaa la arkaa ismu an anna ismigeegu fii daruurati shicr daruurada gabayga inuu ku yimaado musaraxan bihi kiyo la caddeeyoon la xadfinba oo hayra damiiri sha'nin damiiru sha'ni hayrkiya fa ya'tii khabaruhaa khabarkeegu wuu iman xiina idin markaa mufradan isagoo mufrada iyagoo jumlatan isagoo jumloaba waqad ijtamacaa labaduba way kulmeen khabarkii oo mufrada iyo oo jumloah fii qowlihi gabayaaga qowlkiisay labadiiba ku kulmeen bianka rabiicun wagaythun mariic waanka hunaaka takuunu himaal bianka adigu rabiicun gubaa tahay wagaythun mayay baa tahay mariicun aad iyo aad cagaarka u soo saara wa anka adiga hunaaka halkaa takuunu waxaad noqonaysaa ahimaala mid u gargaara agoonta iyo dumarka aan waxba haynin waxaynu arkaynaa halkaa bianka rabiicun an baynu haynaa mukhafaf min ahaqiilah ah. halkii ismigeega laga xadfi jiray isagoo damiiru shaniya waxaa laga dhigay kaafka bianka kaafkaasaa laga dhigay kaafka haddaba damiiru shani markaan kaafka ka dhigno kaafkaa markaan ismigii anna ka dhigno lama xadfin damiiru shanina maaha khabarkii mufrad buu noqdo waa rabiicunta ka dambaysa khabarku jumlu ahaan jiray sida faraha badan wa anka hunaaka takunu marka inu nidhaa annadaasi waa mukhafafu min athaqiila haye ismigeegii waa kaafka oo anka waka waa la sugay waa ismigii damiiru shaanina ma aha maxduufna ma aha khabarkiina jumlo ayuu noqday oo takunu timaal wa amaa ka an xarafkii afraadoo la takfiifinayuu doonaya anna marka la takfiifiyo see loogu dhawaaqaya anna an baa loogu dhawaaqi inna marka la takfiifiyana see loogu dhawaaqi in baa loogu dhawaaqi kaana marka la takfiifiyo laakina maxaa loogu dhawaaqi laakina laakin xabadii afraad baan maraynaa oo kaana ah kaana marka la takfiifiyo see loogu dhawaaqi kaan kaan baa loogu dhawaaqi wa amaa kaan kelmadda kaan ah fatacmalu way camal fali wayaqilu waxana yar dikru smihaa ismigeega in la xusooo la sheego ismigeega waa la xadfi wa yufsalu waa la kala faslin alficlu ficilka waa la faslin minhaa ka anta ayaa laga faslin bilam baa lagaga faslin ereyga lam abaa lagu kala faslin ow qad baa lagu kala faslin ereyga qad ah ka an iyo haddaba ficilka egana waxaa lagu kala faslinayaa ama qad ama lam baa lagu kala faslin ka an laakiin waa caamilo ismigeegana waa la xadfayaa idaa khufifad marka la takfiifiyo ka anna wajaba waxaa waajibaya icmaaluhaa in la camal siiyo muhmelo laga dhigi maayo kamaa yajibu siduu u waajibayo icmaalu an an camal siinteedu walaakin dikru smihaa ismigeega oo la sheego ayaa agharu ka badan min dikri ismi inna min dikri ismi anna anna ismigeega sheegiddeedii waa markay mukhafafo tahay an tahay walaa yelzamu kamana laazimayo an yakuuna inuu yahay walaa yalzamu ma laazimayo oo ma waajibayo an yakuuna ismigeegu inuu noqdo damiiran damiir qaalo shaaciru gabayaabaa gabaytiriyey wuxuu idhi gabayaagu ويوما توافينا بوجهين مقسمين كان ضامية تعدو إلى وارق السلام ويوما مال توافينا إن أنت يري وحي نقصو قابشا بوجه وجه بين نقصو قابشا وجه أو مقسم لدلالية أما لقرحيي wajiyaro aada loo qurxiyey bay nagu soo qaabishaa kaan dabyatun deeraabad moodaaba buu yidhi haddaba dabyadaa waxaa la wariyaa in la nasbiyo kaan dabyatan la yidhaah waxaa kaloo la wariyaa in la jaro oo kaan dabyatin la yidhaah waxaa kaloo la wariyaa in la rafciyo kaan dabyatun la yidhaah hadda maxalu shaahidkeennu waaba iyada lafteeda ayaynu u soconnaa haddaynu nasbinno wa yowman maalintu waafiinaa wayna soo qaabili biwejhin weji baynagu soo qaabili wejiga oo muqasamin la dhalaaliyey ama la qurxiyey ka andabya tan deero ayaad mooddaa tacduu laacaysa ilaa waariqi selami sarmaanta caleenteeda ereyga selam waa geedka sarmaanta la yidhaah deero ayaad mooddaa inanta haddana sarmaan laacaysa deerada iyo sar iyo maxuu ku yidhi iyo laacidda way isku soo baxaanoo deeradu hadday laacdo qoorteedii marka horeba dheerayd ayaa haddana sii kala jiidaa qoor dheeri baa ka dhalanayasa inanta wuxuu ku ammaanay weji ahaan inay qurux badan tahay qoor ahaanna inay qoor dheer tahay ayuu ku ammaanay kaan dabyatan tacdu ilaa waariqi salam halkaa ayuu la maray haddaba ka'antani waa mukhafafa min ahaqiila oo waa ka'anna dabyatan haddaynu nidhaahnana ismigeegii lama xadfin damiirna ma noqonin ee ereygaa caadiga ee dabyada abuu iska noqday ismigii yurwa waxaa la weriyaa binasbi dabya dabyada in la nasbiyo calaa annahaa iyadu alismu ismi inay tahay waljumlatu bacdahaa jumlada ka dambaysaana sifatun waa sifo tacduudu waa sifo oo dabyadaa laga sifaynayaa waalkhabaru maxduufun khabarkiina waa la xadfay ka an dabyatan deero deerada oo caadiyatan laacaysa geed ayaa haadihi almar'a gabadhan la moodaa fa yakuun wuxuu noqoni min cagsi tashbiih tashbiiha cagsigiisiibuu markaa noqonaya ka andabyatan deero deerada oo tacduu laacaysa ilaa waariqi selem sarmaantan caleen caleenteeda ayaabaad inantan mooddaa kolka waxa weeye deerada eg waa cagsu tashbiih sow ma ahayn inantaa deero u eg muxuu asalku ahaa inantan ayaa deero moodaa sow ma ahayn sarmaan laa laacaysa wuxuu noqonayaa haddaan dabyada nasbinno deerada waxaad moodaa sarmaanta laacaysa inantan eeg deerada lafteediibaa u ekaanaysa xagga qoordheerida inantan kolka ayaa sii qoor dheer deerada iyo inantan marka la eego inantaa sii qoor dheer marka isyeelyeelka tashbiiha baabka isyeelyeelka marka la galo ayaa la yidhaahdaa cadceeduba anay ii eg tahay cadceeduba anay ii eg tahay baa la yidhaahdaa halkaad ka odhan lahayd cadceeddaan u egahay caddaanka ayaad odhanaysaa cadceeduba anay shabahdaa anu ma ay shabahdaa kolka waxa weeye qoor dheerida deerada asal ah waxay ahayd inuu yidhaahdo inantani waa deero oo kale wuxuu yidhi deeraduba inantanay u tahay qoor dheerida inantanunbay u egkaatay kolka deerada asal ah bay ka dhigan tahay haddaba qoor dheerida waad aragtaa waa fa yakuunu wuxuu noqonayaa min cagsi tashbiih buu noqon ow kaanama kaanaha dabyatan calaa xaqiiqati tashbiih ow amase kaana makaanaha makaan ka egan dabyatan ba ahaatay deero calaa xaqiiqati tashbiih tashbiiha xaqiiqadiisii ah wa yurwa waxaa la wariyey birafcihaa in la rafciyo alaa xadfi calaa xadfi lismi ismiga maxaanku idhaha xadafkiisa lagu rafciyo oo kaanahaa dabyatun waa sax markaana tashbiih sidii loo baahnaa buu soconaya wa idaa kaana alkhabaru khabarku markuu yahay wa idaa kaana alkhabaru khabarku markuu yahay mufradan mufrad markuu yahay ow jumlatan ismiyatan jumlo ismiyaa markuu yahay lam yaxtaj uma baahna lifaasilin shay kala saara ka-anta iyo khabarka lifaasilin uma baahna oo falmufradu mufradku waa ka qowlihi kaan dabyatun markaynu iska godayno waa fii riwaayati man rafaca waljumlatu lismiya khabarka kaan oo jumlo ismiyi ihina waa ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa kaan sadiyaahu xuqaani ninka odhanaya inan buu ammaanayay wuxuu yidhi wanaxrun mushriqu lowni kaansadiyaahu xuqaani ama wanaxrin wanaxrin mushriqi wanaxrin mushriqi lowni kaansadiyaahu xuqaani waxaa jira wanaxrun in la godana waa la arkay in la kasriyo wanaxrin la yidhahna waa la arkay laakiin kutubta waxaa u badan ama ragga luqaddu ay qaateen beynanka in layska kasriyo oo wanaxrin la yidhaah ayay qaateen wowgana waa uruba laga dhigo masaladana xagga gabayaagu way ku kala duwan yihiinoo afar weji la doono ayaa la warin karaa qole waxay yidhaahdeen wa naxrin oo ereyga bayba ka dhigaan nanka iyagu wa naxrun buu qorayaa qolena waxay yidhahdeen wakhaddin eh, wakhadin mushriqi lowni kaanhadyaahu xuqaani wakhadin bay yidhaahdeen qolena waxay yidhaahdeen sadrin waxay yidhaahdeen wasadrin mushriqi nawri wasadrin mushriqi lowni kaanhadyaahu xuqaani qolena waxay yidhaahdeen wawejin wawejin mushriqi lowni kaanhadyaahu xuqaani inta afarta wejiba waa lagu wariyaa inan buu ammaanayey ninkan gabayga tirinaya wuxuu yidhi wa naxrin alla badanaa dhuun iyo qoor mushriqi lowni midabkiisu uu aad u dhalaalayo u cad yahay qoorta waxaa loo soo qaataa cadaanka haddii qoorta loo soo qaato inta badan waa meelaha laga dhidido ee qofku ka uskagaysto xagga nadaafaddaa loo soo qaadanayaa mushriqi lown waa inan gaaraya oo wax uskaga oo goorteeda aad ku arkaysaa ayna jirin dhinac kalena waa loo soo qaataayo waa dhaska iyo cadceedda inta kale jidhka kale dee mara qarinaysa laakiin way muuqataa iyadu wa naxrin badanaa qoor mushriqi lowni midabkeegu uu dhalaalayo ka ka kaanhadyaa saaxibihi qoortaasi qofka ay ku taal labadiisa naasood waxabad moodaa xuqaani baad moodaa aagaan yar aagaan yar baad moodaa ama foolmaroodi baad moodaaba laba foolmaroodi haddaba waxaa jira labadii naasood ee inantu ay lahayd ayuu ammaanayaayo tashbiih buu geliyey wuxuu yidhi tashbiihii wuxuu ka dhigay aagaan aagaanka waxaa loo yaqaanaa dhiil yar oo la qoro dhiilka yar ee la qoro ayaa la moodaa kolkaa wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo inanta naasaheega laba dhiilun baad moodaa laba dhiil ilahay inuu halka laabta u saaray baad moodaa kolkaa talowma wuxuu ku ammaanayaa naase waaweyni waaba ceebe qofka naasihiisoo xaddhaaf noqda waa ceeb weeyaan kolkaa naase waaweyni kuma ammaanaye waxa loo jeedaa kuusni iyo adayg buu ku ammaanayaa xaggaasuu u jeedaa haddii aynu nidhaahno foolmaroodina waa la heli karaa la qoray iyadana waa la isticmaalaa waayo siduu ilaahay ragga gadhka ugu qurxiyo ayuu dumarkana naasaha ugu qurxiyaa siday caaisha ku dhaaran jirtay caaisha waxay ku dhaaran jirtay ilaaha dumarka ku qurxiyey naasaha siduu raggaba gadhka ugu qurxiyey kolka waxaynu arkaynaa waa shay qurux u aweeyaan ah kaan sadyaahu xuqaani maxalushaahidkeennu waxa weeye kaan sadyaahu xuqaani ereygaa kaan a mukhafafa laga dhigay ismigiina waa la xadfay khabarkiina jumla ismiyo waxaa laga dhigay mubtadiya khabara sadyaahu iyo xuqaani jumlada ismiyada ah ayaa fi maxalli rafcin khabaru kaan a ah. khabaru kaan ayay jumladaasi noqotay waana ismiyo maxalu shaahidkeennu waa khabarku markuu jumlo yahay inanka aan laga faslinaynin in kaana hadduu yahay ficlan ficil hadduu yahay wajaba waxa waajibaya an yufsala minhaa in laga fasliyo imaa bilam in lagaga fasliyo ow qad iyo qad in lagaga fasliyo falawalu ka hore lam lagaga faslinayaa ka qowlihi tacaalaa oo kaleba weeyi ka an lam tagna bilamsi shalay inayna ku oolin baabad moodaa kaan iyo taqna waxaa lagu kala fasliyey ereyga lam'a ah. wa qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa weeyi kaan lam yakun bayna alxajuni ila asafaa anisun walam yasmur bimaka tasaamiruun nin gabayaa-a gabay tirinayo wuxuu leeyahay kaan lam yakun waxaabaad mooddaa inuuna ahayn bayna alxajuuni halkii xajuun la odhan jiray ila safa ilaa buurta safa inta laga soo gaadhayo xajuun iyo safa inta ka dhexle waxaabad moodaaba aniisun qof la weheshadaa inuuna ku noolayn qof lala hadlo ama qof la weheshado oo halkaa ku nooli ma jiro buu leeyahay waa laga tegey qariib qariib baa laga noqday orladiiba qariib bay noqotay walam yasmur inuuna ku caweynayn ayaa la moodaa bimakata fii maka magaalada maka gudaheega saamirun qof caweeyaa makana inuuna qofba ku cawaynaynin baaba la moodaaba buu yidhi maxalu shaahidku waa kaan lam yakun kaan iyo yakun waxaa lagu kala fasliyey ereyga lam ayaa lagu kala fasliyey oo faasilku uu yahay wa haani ka labaad ka qowlihi waa gabayaaga qowlkiisa waa marka qad lagu kala faslinayo azifaan taraxulu gayra ana rikaabana lamaa tazul birixaalina wakaan qadiin azifa waxa gaadhay ama dhowaaday ataraxulu guuriddii ayaa dhowaatay hayra anna rikaabanaa ha ahaatee gaadiidka yagii lamaa tazul weli kamay zuulin birixaalinaa guryaha yagii ay fadhiyeen wa ka'an qadin wa ka'an qad zaalad waxaabay sigaysaaba inay hadda dhaqaaqdo awrtii weli ma guurin oo ma raranin laakiin way sigaysaa hadda inay guurto ay rarato azifa waxaa dhowaaday ama gaadhay ataraxulu rarashadii hayra anna rikaabanaa laakiin gaadiidka yagii lamaa tazul weli kama zuulin birixaalina halkii rarku uu noo yaallay kamay zuulin wa ka'an qad way segtay laakiin inay ka zuusho haddaba ka'antaa iyo qad waxay ka'an iyo ficilka zaalad ah ee la xadfay waxaa lagu kala fasliyey ereyga qad abaa lagu kala fasliyey ey wa ka'an qad zaalad faxadafa alficla ficilkiibuu iska xadfay halkaa culimo takfiifkii baynu kaga soo baxnay imise xaraf oo la takfiifiyey buu sheekhu sheegay afar buu sheegay muxuu ka aamusay lixdii leyte iyo lacalla ayuu ka aamusay labada leyte iyo lacalla in la fudaydiyo in kale sheekhu kama hadal waxaa la yidhaha leyta maxaa laga fudaydin mayadaa shidnaydba marka hore leyta lamaba fudaydiyo waayo wa dee erey shadan oo xagga dambe shid ku dhammaadaa la fudaydinayay leytana maba shidnaa ereyga lacalla haddaan soo qaadanona luqooyinka carbeed oo dhan markii dib loogu noqday luqad qura oo takfiifinaysa waa la waayey lacalla waa lacalla iyada xagga hore wax waa laga bedbedelaa oo calla waa loogu dhawaaqaa lacallana waa loogu dhawaaqaa laakiin takfiifkeyga lama ogola labadaa lama takfiifiye inaga inaga daaya haddaba waa afarta hore uun khabarka talow khabarkoogu dhexda ma galaa oo khabarku inna wa akhawaatuhaa khabarka ay qaadanayaan xuruufta iyo ismiga ma kala dhex galaa lama ogola maye arrinkaasi arrin la ogol yahay ma aha oo sinaba lagu ogolaanayo walaa yatawasadu ma dhexdhexaysto khabaruhunna khabarkoogu ma dhexdhexaysto oo bartanka ma galo ilaa darfan daraf inuu yahay ow majruuran ama majruur inuu yahay mooyaane daraf iyo majruur labadaas unbaa la ogol yahay waayo qaacida odhan jirtay darafka iyo jaar iyo majruurka waxa la waasacsadaa kayrkood inaan la waasacsan naxu inna fii daalika arrinkaa waxaa ku sugan lacibratan cibro ayaa ku sugan innadu waa xarafkii naasikha ee mubtadiya khabarka gelayey lacibratan cibradaa aynu arkaynaana waa ismigii inna xagga dambeu maray fii daalika jaar iyo majruurkaasi waa khabarkiioo soo qadimay haddaba khabarku wuxuu soo qadimi karaa dhexda geli karaa hadduu daraf yahay ama jaar iyo majruur ilayn iyaga waxa la waasacsaday kayrkoodina la waasacsan inna ladayna agtayada waxa ahaatay ankaalan cuquubooyin baa ahaatay ereyga inni waa xaraf naasikha ismi iyo khabar buu u baahan yahay ismigii waa ankaalan waana mansuub khabarkii wuu soo qadimay oo waa la deynaa ilain daraf buu noqdaye walaa yajuusu ma bannaana fii haadalbaabi baabkan kuma bannaana tawasudulkhabari khabarka oo barhtanka galaa oo dhexdhexaysta baynaalcaamili caamilka iyo wasmihi ismigiisa walaa taqdiimuhu kiyoo la hormarinayo calayha iyada laga hormarinayaana ma bannaana kamaa jaaza siduu kaasi u bannaanaa fii baabi kaana kaana baabkeyga oo kale walaa yuqaalu lama odhan karo inna qaa'imun zaydan oo zaydan waa ismigii oo ta'akhuray qaa'imunna waa khabarkii oo qadimay lama odhan karo sidaa kamaa yuqaalu sida loo odhanayo kaana qaa'iman zaydun way iska bannaanayd kaana markuu yahay waalfarqu farqiga baynahumaa labadan u dhexeeya anna alafcaala ficiladu amkanu way ka makansi badan yihiin ka awood badan yihiin filcamali xagga camalka min alxuruufi xuruufta oo fa kaanad waxay ahaatay axmalo mid u ka dulqaad badan oo ka qaadid badan lian yutasarafa in lagu tasarufo fii macmuulihaa macmuulkeega wamaa axsana maxaa ka wanaagsan qowla bna cunaynin ina cunayn qowlkiisii yashku isagoo ka cabanaya ta'ahurahu ta'ahurkiisii iyo habsaanka ku yimid buu ka cabanaya muxuu yidhi kaanii iyo min akhbaari inaa walam yujiiz lahu axadu fi naaxwi an yataqadama wuu habsaamay wuxuu ka cudur daaranayaa habsaan ta'ahurku ka cabarayaa wuxuu leey maxaa aniga l xagga dambe lay mariyey maa lay ogolaada inaan xagga hore maro waan isfahmay buu yidhi waxa xagga dambe lay marinayo waranuu khabarkii inaan noqday buu yidhi khabarka ina khabarka inana cidna uma ogolo taqdiim buu yidhi dee khabarkii inaan haddaba aanu noqday kaanii aniga waxaad imoodaaba min akhbaari inna inna khabariyadooda inaan ka mid ahay khabarkii inna ayaan ka mid noqday walam yujiz uma bannayn lahu isaga axadun axadna waa khabarka eh fi naxwi naxwaha dhexdiisa an yataqadama inuu xagga hore maro khabarka inna cidna ma ogola in xagga hore la mariyo wa yustatnaa waxaa laga soo reebayaa min daalika kaa mancigaa taqdiimka khabarka la diiday maa idaa kaana alkhabaru khabarku markuu yahay darfan darf markuu yahay ow jaaran wa majruuran ama jaar iyo majruurba markuu yahay wa yustanaa min daalika wa yustathnaa waxaa la soo reebayaa min daalika mancigaa laga soo reebayaa ma shay baa la soo reebi shaygaasina waa idaa kaana alkhabaru khabarku markuu yahay darfan darf markuu yahay ow jaaran wa majruuran ama jaar iyo majruurba uu yahay fa innahu yajuusu waxa bannaan fiihimaa labadaa dhexdooda an yatawasata inuu dhexda galo li'annahum luqawiyiintu qad yatawasacuuna way ballaadhsadeen fiihimaa iyaga dhexdooda way ballaadhsadaan maa lam yatawasacuu inayna ballaadhsanin fii hayrihimaa gayrkood kamaa qaala allaahu tacaalaa sida alle u leeyahay ina ladaynaa agtayada waxa ahaaday ankaalan cuquubooyin wa jaxiiman iyo naarta jaxiima waa daraf khabarku wuxuu xagga hore u maray inna fii daalika kaa waxaa ku sugan la cibratan cibro ayaa ku sugan liman ayay ugu sugan tahay yakhsha ilaahay ka baqaya cibratan waa ismigii xagga dambe u maray fii daalika waa khabarkiioo hor maray waayo dee waa jaar iyo majruur wastagnaytu waxaan kaga kaaftoomay bitambiihii baraarujintayda calaa imtinaaci tawasud tawasudku inuu mamnuuc yahay markaan kugu baraarujiye waxaan kaga kaaftoomay fii gayri mas'alati darfi darafka mas'aladiisa kayrkii iyo waljaari walmajruur jaar iyo majruurka mas'aladooda kayrkood waxaan kaga kaaftoomay cani tambiihi baraarujin ayaan ka kaaftoomay calaa imtinaaci taqadum horumarku inuu mamnuuc yahay aan kugu baraarujiyo khabarka kol haddaynu nidhi dhexda ma galo oo ismiga iyo innada dhexdooda ma galo ma odhanaysaa muxuu sheekhu uga hadli waayey haddaba innada ma ka hormaraa haddii dhexgalkiiba la diiday horumarkuna waa min baabi owlaa buu ku yidhi uma baahni waan ka maarmay buu ku yidhi taa inaan kugu baraarujiyo lianna imtinaaca alashali ka ashalka ah oo mamnuuc noqda yastalzimu waxa ka laazima wuxuu dhalaazimsanayaa imtinaaca hayrihi hayrkii oo mamnuuc noqda bikhilaafi alcagsi cagsiguse kama dhasho walaa yelzamu kama laazimayo kama dhalanayo min dikrii sheegidayda tawsiitahum inay dhexda geliyeen aan sheegay adarfa darafka iyo almajruura an yakuunuu inay yihiin yujiizuuna kuwa bannaynaya taqdiimahu darafka iyo jaariya majruurku inuu xagga hore mari karo kaas kama dhalanaysa inay taa ogolaadeen liannahu laa yelzamu kama kama laazimayo kama dhalanayo min tajwiizihim banayntooda fi lasali ka fudud dhexdiisa ay baneeyeen tajwiizuhum kama laazimayo banayntooda fii hayrihi ay baneeyaan waa dhab weeyi haddaba halkan iminka halkaasaynu kaga soo baxnay masaa'ilkii guud hal masale aynoo dhiman masalada inoo dhimani waxaa weeyi inna iyo anna goormaa innada hamsaha la kasriyaa goormaa annada hamsaha la fadxiyaa goormay labada wejiba bannaanaadaan saddexdaa mas'alo kitaabkeennii ruuxulicraabka ayaan si fiican mas'aladan ugu soo marnay si fiican baynu ruuxulicraabkii ugu soo marnay meelaha sagaalkii meelood ee inna hamsaha la kasrinayey iyo sideeddii meelood ee inna hamsaha la fadxinayey iyo adu dhammaan waynu soo marnay wejiyadii meesha ku jirayba wa tuksaru inna waa la kasrin oo innabaa loogu dhawaaqaya anna lagu dhawaaqi maayo fi libtidaa'i bilow markay dhacdo inna hadday bilow dhacdo anna lama odhan kara inna ayaa la odhan naxwo innaa anzalnaahu annagaa soo dejinnay qur'aanka fii leylati اlqadri habeen laylatulqadar aanu soo dejinnay innaa maadaamay bilow tahay annaa lama odhan karo inna ayaa waajibtay waa ko wa bacda alqasami dhaarta dabadeedna inna ayaa waajibi naxwo xaamiim walkitaabi kitaabkii baan ku dhaartay kitaabkii almubiini kala cadcadaynayey axkaamta ama almubiini isaguba caddaa ereyga almubiin ah laba macno ayay mufasiriintu ku sheegaan in la yidhaha almubiin isagaa wax caddeeya iyo in la yidhaha almubiin isagaa iska cad oo xaqnimadiisaa iska cad walkitaabi kitaabkii baan ku dhaartay kitaabkii almubiini caddaynayey e innaa annaga ayaa anzalnaahu soo dejinnay inaadaasi waa hamsaha in la kasriyo waayo waa jawaabulqasr walkitaab baa dhaara mar hadday dhaarba daba dhacayso innabaa la odhan waalqawli wa bacda alqawli qowlka dabadiina innabaa la odhan oo ta qaala wuxuu yidhi innii anigu cabdullaahi ilaahay addoonkiisii baan ahay innii hamsaha in la kasriyaa waa laazim waayo qaala bacdal qaala ayuu dhacay qaala ayuu daba dhacay wa qablo laami laamta horteedna inna in loogu dhawaaqo ayaa laasimaysa laamtii mucalliqada ahayd wallaahu yaclamu allaa og innaka adigu la rasuuluhu rasuulkiisii inaad tahay innakadaa in inna la yidhah waa laazim waayo laam bay dee ayaa daba dhacay la rasuuluhu ah hadduuna laamkaasi jiri lahayn anna ayaa la odhan lahaa sida faclam annahu laa ilaaha ila allah loo yidhi faclam annahu anna waa la yidhi waa laam baan dee khabarkii ku jirin sharaxa bal haddaan eegno tugsaru waa la kasriyaa inna fii mawaadica meelo ayaa la kasriyaa axaduhaa meelaha midkood an taqaca waa inay dhacdo fi ibtidaa'i ljumlati jumlada bilowgeega waa inay dhacdo ka qowlihi tacaalaa alle qowlkii oo kaleba weeye innaa annaga ayaa anzalnaahu qur'aanka soo dejinnay ama innaa annaga ayaa acdaynaaka ku siinay alkawhara khayr badan alaa inna awliyaa allah ilaahay awliyadiisa laa khawfun cabsi calayhim dushooda ma aha walaa hum yaxsanuun mana mrugoodaan ahaanika labaad bacda alqasami waa dhaartag dabadeed ka qowlihi tacaalaa oo kaleba weeye xaamiim walkitaabi kitaabkii baan ku dhaartay almubiini caddaynayaye innaa annaga ayaa anzalnaahu soo dejinay yaasiin walqur'aani qur'aankii baan ku dhaartay alxakiimi xikmadda lahaa ee innaka adigu la mina almursaliin mursaliinta ayaad ku jirtaa xakiim xikmad buu leeyahay ama xakiimba isagoo alla sugay athaalis mas'alada saddexaad an taqaca waa inay dhacdo maxkiyatan iyadoo lagu xikaayoonayo lagu warramayo bilqowli qowl ka qowlihi tacaalaa oo kale weeyi qaala wuxuu yidhi innii anigu cabdullaahi ilaahay addoonkiisii baan ahay alraabicu ka afraad an taqaca laamu laamtu waa inay dhacdo bacdaha iyada dabadeed ka qowlihi tacaalaa oo kaleba weeye wallaahu ilaahay baa yaclamu u cilmi leh innaka adigu la rasuulkiisii inaad tahay wallaahu yashhad ilaahay wuxuu ka markhaati kacayaa ina almunaafiqiina munaafiqiintu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin fa waa la kasriyey bacda yaclamu iyo wayashhadu wain kaanad haba ahaata qad futixad mid la fadxiyo bacda calima iyo washahida oo fii qowlihi tacaalaa calima allaahu anakum calima allaahu alle wuxuu ogaa annakum idinku kuntum inaad tihiin takhtaanuuna kuwa khaaimaya anfusakum nafihiinna anakum ina lama odhan karo shahid allaahu alle wuxuu ka markhaati yahay annahu shanigu inuu yahay laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuuna jirin ilaa huwa isaga mooye wadaalika kaasi waa liwujuudi laami laamka joogiddiisa fil awalayni labada hore uu joogo duuna alaakhirayni labada dambese ma joogo wayajuuzu waxa bannaan dukhuululaami laamka gelidiisa calaa maa kii uu galo ta'akhara dembeeyey oo min khabari inna inna khabarkeega almaksuurati la kasrinaya ah aw ismihaa ama ismigeega ow maa tawasada ama ka dhexdhexaysta oo min macmuulilkhabari macmuulilkhabar iyo aw ilfasli fasal ah halkan wuxuu doonayaa horta saw inna waa akhawaatuhaa lama yidhah inna waa akhawaatuhaa mise waxaa la yidhaha anna waa akhawaatuhaa laakina waa akhawaatu amaad aragteen weligin kitaab le laakina wa akhawaatu ama lacalla wa akhawaatu amaad aragteen ma jiro ina wa akhawaatu abaa loo ayaa ayaa jira ereyga ini ihi maxaynu isla ognahay inna waa maxay ereyga inna muxuu noqonayaa waa umulbaab baa loo yaqaanaa inna waa umulbaab haddaba inna markaynu umulbaab leenahay ereyga inna ah ayaa umulbaab ah markaynu leenahay oo baabkan oo dhan inna ayaa rasmi u ah markaynu leenahay khasaa'is iyo waxyaabo daliila ah waa inaan helnaa buu hada sheegaya innadu waxay la gaar tahay afar meelood mid ahaan ayaa laam lagaga daraa laamku dariduna waajib maahae waa jaa'is kow innada laam khabarkeega waa lagu daraa laam khabarka inna ayaa laam lagu darayaa maxaan odhanayaa ina rabbahum bihim yowmaidin la khabiir khabiirun waa khabaree laam baa lagu daray ina rabbahum bihim yowmaidin la khabiir haddii la doono ismiga ayaa lagu daraya ismiga lakin waa inu agga dambe maro ismiga iyo khabarka olba kolba ka u dambeeya lagu daraya ina fii dalika la cibratan cibratan hadda waa ismigii ine mansuubka ahaa laamkan waa laam ina ay la gaar tahay weeyaan ina unbaa la gaar ah ismigiibaa lagu daray oo khabarkiibaa lagu daray waxaa lagu daraa damiiru shaniga ama damiirulfasligaa lagu daraa ina haadaa lahuwa alqasasu اlxaqu bartan buu galaa damiirkaasi damiirulfasligu lahuwa laamkaasi waa laamkii ina ay la gaar ahayd waxaa lagu daraa macmuululkhabarka hadduu wasadka yimaado ina zaydan ladacaamaka aakilun ladacaamaka afartaa meelood ayaa inada laamka lagaga dari karaa ama ismiga kaga dar ama khabarka kaga dar ama macmuululkhabarka ku dar ama damiirulfasliga ku dar afartaa meelood ina unbaa la gaarahe anna waa ka mamnuuc laakinana waa ka mamnuuc lacalla waa ka mamnuuc layta waa ka mamnuuc ku darida laamkuna waajib ma aha wayajuuzu buu sheeku cibaareeyey yajuuzu muxuu sheegayaa wayajuuzu inuuna xukunkani xukun jaa'iza inuu yahay buu sheegayaa wayajuuzu waxa bannaan dukhuulu laami laamka gelidiisa ayaa bannaan calaa maa kii uu galo ta'akhara dembeeyey oo min khabari inna inna khabarkeega ah innadii almaksuurati la kasrinayey aw ismiha ama ismigeega ah kow ow amase maakii buu gelayaa tawasada bartanka galay oo min macmuulilkhabari macmuululkhabar ah khabarku kuu ku camal falayo aw ilfasli ama damiirulfasl ah halkaasi waa xukun ay ina la gaar tahay waxaa kaloo jira culimo oo innadu ay la gaar tahay innada marka mukhafafo laga dhigo haddii la ihmaaliyo macnaheeguna una daahir ahayn laam baa iyadana meeshaa yimaada oo laam baa lagu daraa wain kaanat lakabiiratan waa lakabiiratan laamkaa ku jira wain kaanat lakabiiratan inta haddii la ihmaaliyo innada in loogu dhawaaqo macnuhuna uuna daahir ahayn laam baa loo baahan yahay laamkaasi muxuu qabtaa intii shardiyada ahayd ee labada ficil jasminaysay iyo inta innada la fudaydiyey ka socota labadaasaa lagu kala garanayaa ama inta naafiyada ah iyo intana lagu kala garanayaa dheh in naafiye ah iyo inta mukhafafa min ahaqiila loo yaqaan ayaa laamkaa lagu kala garanaya wayejibu laamkaasi waa waajib isagu markaa ah, laamka dambe waa waajib wayejibu waxa waajibaya yejibu uu cibaareeyey maca almukhafafati mukhafafada maceega waa wayejibu wuu waajibi laamkii maca almukhafafati mukhafafada maceega in uhmilad haddii la ihmaaliyo oo ayna caamilo ahayn hadday caamilo noqoto laamka looma baahna waayo inta naafiyada ah iyo inta mukhafafada ah camalkaa lagu kala garanayaa oo walam yadhar uuna muuqanin almacnaa macnuhu macnuhu hadduu muuqdana laamka looma baahna yejuusu waxa bannaan dukhuulu laami libtidaa'i laam laamulibtidi'ihi inuu la xidhiidho inuu galo bacda inna inna debadeed innada almaksuurati la kasrinayo calaa waaxidin mid buu geli oo min arbacatin afar ka ahaaday isnayni laba muta'akhirayni dambeeya iyo wasnayni laba mutawasidayni bartanka galay faama almuta'akhiraani labada dambeeya falkhabaru waa khabarka naxwo wa ina rabbaka rabbigaa laduu makfiratin dembi dhaaf buu u saaxiib yahay aaway hadda laamkii waa laduu laamka ku jira halkuu laamkaasi galayna waa khabaru ina walismu iyo ismiga naxwo ina fii daalika kaa waxa ku dhex sugan la cibratan cibro ayaa ku dhex sugan la cibratan mansuub bay noqoto waa ismigiioo ta'akhuray khabarkuna waa fii daalika ismigiibu hadda laamkii galay wa ama almutawasitaani labada bartanka gelayaa fa macmuululkhabari waa macmuululkhabarkii naxwu ina zaydan zayd ladacaamaka kay wuxuu qorayaa liicaamiki liicaamiki waa khalad ladacaamaka baa la doonaya ina zaydan zayd ladacaamaka cuntadaada ayuu aakilun cunayaa wa damiiru iyo damiirka almusamaa lagu magacaabo cinda albasriyiina faslan wa cinda alkuufiyiina kuufiyiinta agtoodana cimaadan lagu magacaabo naxwu ina haadaakani lahuwa qasas waa qisooyinkii alxaqu dhabta ahaa weeyi haddaba lahuwadaa laamka ku jira ayaa adamiirka damiirulfasliga ah kii galay wa innaa annaga la naxnu annaga ayaa assaafuuna safanaynaa la naxnu naxnudaasaa damiirulfasliga laamkiina wakaa wa innaa annaga la naxnu annaga ayaa almusabbixuun kuwa tasbiixsanaya ah la naxnu laamkaasi waynu aragnaa halkuu ku jiro waqad yakuunu wuxuu ahaan karaa dukhuululaami laamka gelidiisu waajiban waajib buu noqon karaa laamkaa gelidiisu waajib buu noqon karaa waqad yakuunu wuxuu noqon karaa dukhuululaami laamka gelidiisu waajiban waajib buu noqon wadaalika kaasina idaa khufifad waa marka la fudaydiyo inna wa uhmilad ee haddana la ihmaaliyo oo walam yadhar uuna muuqanin qasdulihbaati ihbaat u qasadku isbaatka in loo qastaya ayna muuqanin nafyigiibuu iska ilaalinaya ka qawlika oo kaleba weeyi in zaydun zayd la munaliqun wuu tegayaa hadda waa muhmalo qasdulisbaatna ma muuqanaya haddaan laamkaa la keenin markaad laamkaa aragto waxaad ku macnayni zayd wuu tegayaa haddaad laamka weydana waxaad ku macnayni zayd ma tegayo in zaydun munaliqun zayd ma tegayaad ku macnayn waa diido kolka waxaa lagu kala garanayaa waa laamkan wainamaa wajabad way waajibtay haahunaa halkeenan farqan si loo kala saaro baynaha iyada iyo wa bayna in inta annaafiyati naafiyada ah kalatii ta fii qowlihi tacaala alle qowlkii ku suganba weeyi in cindakum agtiinna ma aha min suldaanin wax awooda oo bihaadaa kanaad u haysatiin awood ma haysiin walihaadaa tusamaa waxaa lagu magacaabaa allaama laamtan alfaariqa baa lagu magacaabaa khilaaf baana ka jira laamtaa magaceega sheekheennu magac buu ina soo siiyey wej khilaafna inooguma sheegin laamulibtidun buu ina soo yidhi markii dhoweyn laakiin masaladu waa masale khilaafiya laamka wuxuu yahay walihaada tusama allaam waxaa lagu magacaabaa alfaariqa liannahaa iyadu faraqad waxay kala geysay bayna nafyi nafyigii iyo walisbaati isbaatkii fain ikhtalla hadduu dhinmo shardun shardi hadduu dhinmo oo min ahalaaثati saddexdaa shardi ah kaana dukhuuluhaa geliddeedu waxay noqon jaa'izan jaa'iz bay noqon laa waajiban waajibse ma noqonayo saddexda shardi een soo sheegnay ma xasuusataa waxa weeye takfiifkii iyo ihmaalkii iyo cadamu duhuuri اqasdi saddexdaa shardi haddii miduun la waayo dukuulku waajib maaha waa licadami اliltibaas iskuma biirayaanoo iskuma khaldamayaan wadaalika kaasina idaa shudidad waa marka la shadee la takfiifin waayo ina zaydan qaa'imun ow khufifad waa la takfiifiyey wa ucmilad waa la camal siiyey ina zaydan in zaydan qaa'imun in zaydan qaa'imun ow khufifad waa la takfiifiyey wa uhmilad waana la ihmaaliyey wa dahara almacnaa macnaheegii baana daahiray ka qowli shaacir gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeye ana bnu ubaati daymi min aali maalikin wain maalikun kaanaad kiraama almacaadini ana anigu buu yidhi ibnu ubaati daymi dulmiga kuwa diiday wiilkoogii baan ahay horta aan isfahanna buu yidhi aniga waxaa idhalay dadan weligood ba la dulmin dulmigaba dadan ogolayn baa idhalay buu yidhi ana anigu ibnu ubatidaym dulmiga kuwii diiday inankoogi ayaan oo min aali maalikin ree aalu maaliga reerka waa taqaanin waa min aali maalik ree maalig baan ahay buu yidhi ree maalig miyuu caayayaa mise wuu ammaanay wuu ammaanay waayo muxuu yidhi weligoodba lama dulmin buu yidhi dulmigama ma ogolaadaan buu yidhi haddaba waa ammaan bal intan dambe eg wain maaliku nimanka ree maalig la yidhaahdaa kaanat waxay ahaadeen kiraamalmacaadini qabaaisha iyo usuusha kuwa ugu sharafta badan reerkii ugu sharafta badnaa buu ilaahay iga dhaliyey buu yidhi wain maalikun kaanat kiraama almacaadini haddaba markaan eegno wain maalikun kaanat kiraama almacaadini ereygaa in ah manaafiyaan ka dhigaayo waxaan idhaahdaa wa in maalikun ree maalig ma kaanat ma aha kiraama almacaadini dadka ugu sharafta badan dadka ma aha ma idha oo sharaf ma leh mise sharaf bay leeyihiin baan idhaa horta waa ree maalig reerkooguna ammaanayay ma nafyi baayoo sharaftu u diidaya mise wuu u sugaya qasdulisbaatkii muna waadix ahayn looma baahno laamkii wain maalikum lakaanat ma odhan haddaba wain maalikum kaanat kiraamalmacaadini ayuu yidhi saddexdaa shardi haddii la waayo mid ahaan haddii la waayo dukhuulku waajib maahee jaa'iz ayuu noqonaya in sha allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam isla shalay halkaynu maraynay un baynu su'aalaha ka sii wadaynaa haddii rabbi ogolaado labada aayadood ee ugu horeeya ayaynu shalay qaadanay suuraddeen qaadannay suuratulmacaarij soo maaha labada xalqadood ee ku xiga labadii xalqadood sheekh maxamed soo yeedhi labada xalqadood ee ku xiga uun yeedhi ya xalqatu bnu maalig iyo xalqatu shaykh اlislaam labada xalqadood ha istaagaan xalqatu bnu maalig iyo xalqatu shaykh اlislaam labada xalqadood ha istaagaan waa kum iyo kuma haye sheekh maxamed wayna maqlayaabe haye ayo kale ismaaciil sulaymaan cabdixakiim cabdixakiim soo yaro dhowow sheekh maxamed baa ku horeynaya min allaahi di lmacaariji tacruju almalaa'ikatu wاlruuxu ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sanatin waxaan doonayaa tacruju aayadda saddexaad baad sheekh maxamedow ka bilaabi waad icraabaysaa markaa tacruju almalaa'ikatu wاlruuxu ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sanatin ya tacruju waa maxay ficil mudaaricaye mansuub mise majzuum mise marfuuc waa marfuuc haye calaamatu rafcuhuna waa dama daahira sheekh waa laynagu yar haystaa mobeelkee ma kitaabka ma qaadani ha kitaabka ha ya waa sax waa yahay waa sax jazaaka allah khayr tacruju اlmalaa'ikatu tacruju waa ficil mudaaric haye almalaa'ikatuna waa faacil haye waruuxu waxay ku cadfan tahay haye halkuu ku tacalluqaya jaariya majruurkaasi tacruju haye haye ma fiidoo qura jaariya majruura fii iyo yowm baa jaariya majruura haye haye ficil mudaaric miyaa tidhi ficil maadi haye kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sanatin miqdaaruhu waa ismigeegii haye miqdaaruhu waa ismu kaana haye miqdaaru waa maxay baa tidhi ismu kaana waa sax haddana waa maxay xil labaad bay haysataa laba xile haddana oo haddana haye waa mud ya waa maxay baa tiri miqdaar magacun waa mudaaf ha saas waa mudaaf haye haduna haduna waa mudaafun ilayhi waa fii maxalli maxay hadaasi waa fii maxalli jarin tacruju almalaa'ikatu wاlruuxu ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sanatin hamsiin hamsiin a inay khabar tahay baad u haysataa waa sax waa yahay bal halkaa hadda iidaah ya maad ku noqonaysaa waa yahay hamsiin baa khabarkiiya waa si fiican hamsiin waa mudaaf soo maha adana oo kol hadday hamsiin mudaaf tahay maad ku waafaqsan tahay hamsiin inay mudaaf tahay aayadda hamsiin ma mudaaf ilayhi baa mise waa mudaaf oo waa khabaru kaana inaad tidhi baan moodayey kaana hadday khabar u noqoto mudaafun ilayhi ma noqon karta moogtahay fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sanatin waa mudaaf haye ma ku waafaqsan tahay sidaa haye okay hamsiina eh, kelmaddaa maynaan gaadhin inaan si fiican u sharaxno maynaan waa caddado kitaabkeennan horta kawaakibka maynu ku dhigannay waan ku dhiganay soo maahayn laakiin wuu yareeyee kanaynu si fiican ugu arki doonnaa iska daaya waxba isku dhibine khamsiine ayaa khabara waa mudaaf hayno odhannina hadduu mudaaf noqon lahaa nuunkaa la xadfi lahaa oo maxaa lo odhan lahaa khamsii baa la odhan lahaa dee khamsiina ma aha mudaaf ma aha lamaba idaafeeyaba sidaynu ognahay kolka insha allah waxba mushkilad ma leh san alfe unbaa mudaafa sanatinna waa mudaafun ilayhi ereyga alfeana waxaa la ecraabaa alfaadulcuquudka waxaa daba dhaca mufrad mansuubo la yaqaano ayaa daba dhaca iska dhaaf halkaa iigu daa sheekh maxamedow waxaad eh, ninkanaad ka faa'iidaysani markaa min allaahi dilmacaariji aayadda labaad aayadda saddexaad shalay maynaan qaadan min allaahi di lmacaariji ya mintu waa maxay xarfuljarhaye allaahina waa ismi majruurhaye jaariya majruurka halkuu ku tacalluqayaa daafica ismiga faacila buu ku tacalluqayaa haye diidu waa sifo majruur mise marfuuc mise mansuub majruur calaamatuljarka ya-da haye waa asmaa اlkhamse haye diid waa mudaaf almacaarijina waa mudaafun ilayhi waa majruur miyaa calaamatuuljarku maalaayan siiqatu muntaha aljumuuc weeye maxaa loo kasriyey waa siiqatu muntaha aljumuuce maxaa loo kasriyey waa asha may idaafada dee mudaafkun buu noqon lahaaye waa asha jazaaka allah weli ii taagnow aayaddii sheekh maxamed way dheerayde aayadda adnaan ku yar dheereeye aayadda shanaad ayaad inoo qaadan weli aayaddaadii unbaa socota fasbir sobran jamiila isbir waa ficlu amar ma mebni ba mise waa mucrab imisaa ficlu amarka lagu bineeyaa afar mid ahaan baa lagu bine hadda maxaa lagu bineeyey hadda maxaa sukun baa lagu bineeyey fasbir faacilkii me faacilku waa mustatir taqdiirtiisu waa anta fasbir sabran waa mafcuul muطlaq mansuub calaamatu nasbuhuna jamiilan yaa lagayay sifo u tahay sabranta ka horaysa ma majruur ba mise waa marfuuc mise waa mansuub waa mansuub calaamatu nasbuhu waa fatxa daahira iigu jir welibana aayaddaadi ma dhadhowe innahum yarawnahu baciida innahum yarawnahu baciida waree ragga niman kala dhacaane ma arkaysi horta naxwihii wayna daaye saa ogaada naxwo dambe xaqiiqatan oo aynu nidhaano naxwo dambe inooma hadhsanaa wayna daayey kol haddii halkaa la marayo inahum yarawnahu baciidan inna waa xarfu tawkiid tansibu lisma watarfa waataan maanta ka warramaynay haye aaway ismigeegii humtaasaa ismigeeya aaway khabarkeegii waa jumlada ka dambayse ficiliyada ah okay jumlada lafteeda icraab u baahana bal jumlada icraab yarawnahu markaad eegto imisay iskugu jirtaa imise ayay yarawnahudu ka kooban tahay bal hadda yarawnada eega intuu ardaygaasi ku sheego haye waa ficil iyo faacil iyo iyo laba hadda yarawnahu oo quran doonaya yarawnahu oo quran laba mafcuul sow maaha iyo waa ficil iyo faacil iyo mafcuul ficilka calaamatu rafcihiisiina wuu ku jiraa sow ma aha waa n jazaaka allahu khayra waa afcaal khamse faacilkii ficilkuna waa kee waawul jamaacada mafcuulu awalkiina waa kee yarownahu hada baciidanna maxay craaban tahay waa mafcuulu haani weeye wa naraahu qariiban inoogu dar ninka yari waa fariide naraahu waa maxay nara naraa waa maxay waa ficil ficil maadi miyaa tidhi waa ficil mudaaric marfuuc mansuub majruur calaamatu rafcuhu waa dama muqadara ah way faacilkii waa damiir mustatira taqdiiruhu waa naxnu awy ah, mafcuulu awalkii naraahu hada ku jira awy ah, mafcuulu aanigii waa qariibanta alardiga waxba maa laga jaraya saddex aayadood buu qaatay oo icraabteedii una mid qura jebinin sheekh maxamedna maasha allah aayaddaasuu qaato aad u dheerayd sheekh aad iyo aad baad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayra wa shukran jaziila